وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما saaka oo ah subax khamiisa bisha rabiicu thani ay mareyso labaatan iyo toddobo kun afar boqol iyo afartan iyo saddexda hijrada nabiga sala allahu aleyh waalihi wasalam oo ku beegan labada december labada kun iyo labaatan iyo kowa miilaadiga waxaa inoo bilaabanayaa fi markas daar ulculuum tacliimi gaarisa manduumo aada iyo aada u barakeysan oo naafica ah. uu alifay sheekh caalim ah oo ah sheekh mubaaraka isaguna ilaahay barakeeyey manduumadani ama taxdan musanifka raximah llahu tacaala wax magac ah oo gaara u bixiyey lama sheegin laakiin waxaa mustalax noqday oo cinwaan looga dhigay magacan ah manhaj alxaq oo laga qaatay beytka u horeeya ee musanifka raximahu llahu manduumadiisa uu ku bilowday ya saa'ilan can manhaji alxaqi yabtaqi waa manduumo kooban oo lixdan iyo dhowr ah beyda bitaxdiid waxay ka kooban tahay kan beyt lixdan iyo shan beyt bay ka kooban tahay waxay koobtay caqiidada qofka muslimka ah laga rabo iyo cibaadadiisa suuban ee saxiixa ee waafaqsan dariiqi xaq ahaa iyo akhlaaqda wanaagsan ee looga baahan yahay muslimka qofka muslimka ah inuu ku sifaysnaado marka waa kitaab caqiida ah akhlaaq ah aadaab ah toosinaya akhlaaqda iyo aadaabta iyo caqiidada iyo cibaadada wanaagsan intaba iyadooy tahay maduumo aad iyo aada u kooban ayuu haddana nafcigeeda aada u badan yahay masaa-isha ay ka hadlaysana qaarkood waa masaa-il ay oga hadashay qaab tafsiil ah gaar ahaan masaa-isha caqadiga ah qaar ka kamida ah. markaad ilaah yidhaahdo saddex fadhi ama saddex jalso ayaan isku dayi doonaa insha allahu tacala inaan kitaabka kusoo gabagabayno bimacnaa usbuuceenii saddexda cashir ka koobnaa khamiistii jumcada oo khamiistu ah iyo jumcadu hal cashira way fiican tahay manduumadan oo kale in la xifdiyo oo qofka uu qalbigiisa geliyo oo marka uu u baahdo uu soo istishhaadsadoo soo qaato oo wacdi iyo ugu filan xasuusin xagga aadaabta sharciga iyo manhaj ahlulxaq manhaj salaf saalix salafu saalix nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisii waxay ku sugnaayeen dariiqaas ayaa waxaa la dhahaa manhaj salafu saalix ku saabsan calaa fahmi alkitaabi wasunna qur-aanka iyo sunnada oo la fahmo xadiista nabiga laguna fahmo sidii saxaabada nabiga ay oga qaateen u fahmeen qofka asaga ahee caqiida ahaana u qaata cilmi ahaana u barta qofkaa weeyaan qofka la dhihi karo alfirqa annaajiya inuu ku jiro kooxda badbaaday ee ka badbaaday dalaalka iyo baadinimada inxiraafka iyo qallooca taawiilka iyo guluwiga iyo wax allaala wixii khilaafsan manhaj ahlilxaq waddada dadka ahlulxaqa ah marka caqiidada waa aasaaska qofka muslimka ah u ah gundhiga oo hadduu ka hagaago furuucda kalena waa ka hagaagaya haddii iyadu ay ka khaldanto oo qofka uu shaydaanka uu madkhal ku yeeshay iyo waddo oo talbiis ibliis uu halkaa kasoo galo xagga caqiidada kasoo galo oo markaa deena ay noqoto qofku inuu ama aqoon la-aan ay ku dhacdo ama aqoontii iyo cilmigu uu lahaa uu galo hawaa iyo tacasub iyo anigu hebel baan ku xidhnahay iyo firqadaasaan qabaa iyo wixii kalena inaan luuqluuqo oon ta'wiiliyo un baan isku dayi qofka asaga waa qof ku khamaaraya raasumaalkiisii ku khamaaraya caqiidadiisii u khamaarayaa mustaqbalkiisa iyo ma-aalkiisa qof walba waxaa la weydiin doonaa qabriga markuu galo saddex su-aalood oo tawxiidka iyo caqiidadu ay ku wareegeysato in la in la weydiiyo rabbi oo asaga ah inaad rububiyadiisii iyo cibaadadii oo ka laasimaysa iyo asmaadii iyo sifaadkiisii intaa aada u waxido subxaana wa tacaala iyo rasuulka oo wax allaala wixii cibaado ood rabbi ugu dhawaanayso asaga in laga qaato ay tahay iyo diintaas oo ah inay waafaqsanaato qur-aanka kariimka iyo sunada nabiga saddexdaasaa la isweydiin doonaa marka saddexdaas saddex lagu ciyaari kara maha saddex la dhihi karo aniga waan caraysnahay iyo firqa hebel baan u caraysnahay iyo kooxoban kaba tirsani iyo hebel baan necbahay hebel baan jeclahay masaladu ma ahee masalat alcaqiida samiim alcaqiida wax laga hadlayo iimaankii baa laga hadlayaa marka manduumada insha allahu tacaala hala xifdiyo wayna sahlan tahay inaan xifdino insha allahu tacaala haddaa <clears throat> rabtaan waan ku luqeynaynaa ku luqeynaa فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوكا طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نذمته تآمل من قد كان للحق يقصد نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والماجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد تنزه عن ند وكف مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد فليس يضيق العقل كنها صفاته فسلم لما قال الرسول محمد هو السامد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يسمد علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فيا سائلا dhawaaq buu ku bilaabay iyo nidaa musanifka raximah llahu fayaa yaa saa'ilan midka weydiinaya an majha can manhaji alxaqi xaqa waddadiisa qofka weydiinayow yabtaqii isagoo dalbaaya suluuka dariiqi alqowmi qowmka waddadooda qaadideedana dalbaaya xaqan si dhabaana u dalbaaya wayascadu inuu ku liibaanana rabo sabiilu lqowm qofkaasow buu ku bilaabay fa yaa saa'ilan qofka weydiisanaya ee daalibul cilmiga cilmiga isagaa la raba inuu dalbo isagaa la raba inuu weydiiyo hadday noqoto kitaab la alifayana uu yihahdo kitaab noocaasa ina noo alifaan rabi lahayn ama kitaab hebel in nadmina noogu bedelo si aan u xifdinno ama kitaab hebel in sharxna noo saaro ama kitaab hebel in nanoo taxqiijiyo ama hadduu yahay kitaab axaadiisi le takhriijna noogu sameeyo dalabka mar walba waxaa la rabaa xagga ardayga inuu kasoo fulo alcilmu inama alcilmu bitacallum cilmigu waa barasho iyo dalab wey walcilmu yu'ta cilmigu waa loo imaadaa saas darteed culimmadu kutubta ay qorayaan inta badan waxay ka timid xagga ardada codsiga ka yimid oo ku booriyey oo u ishaaray markaasay culimmaduna ku dhiirigaleen oo ay ka heleen dhiirigal iyo dhiirigelin iyo inay arrinta iyadaa ku ku dhiiradaan marka musanifka ka kaanahu in su-aal la weydiiyey oo la yidhi lxaq mal kitaab yar oo manduuma oon xifdin karo oo koobaya manhaj ahlilxaqi manhaj ahlisunna bal noo soo aroori markaasu wuxuu leeyahay fayaa saa-ilan ka i weydiinaya can manhaji lxaqi manhajka iyo ariiqa manhaj waxaa la dhaha ariiqu lbayin waddada cad ayaa la yihahdaa qofka i weydiinayo ee inuu qaado oo uu ka isticmaalo rabow hadday noqoto caqiidadiisii iyo cibaadadiisii iyo akhlaaqdiisii qofka wadadii loo qaadi lahaa iweydiinayo yabtaqii muxuu dalbayaa saa-ilkaas suluuka dariiqi qawmi qowmkii wadadoodii qaadideeda ayuu dalbayaa wayascadu sacaadana waa dalbayaa wayabtaqii an yascada inuu ku liibaanana waa dalbayaa oo qofkan saa-ilkaa ah waa qof niyad wanaag ay ku sugan tahay oo niyadiisu ay tahay niya saxiixa salaaxu niyana waxa weeyaan wax badan baa lagu gaadhaa qofka haddii niyad wanaag ku jiro oo alla darti iyo lilaahinimo iyo daacadnimo ay ku jirto su-aashiisaa su-aal naafcila bay noqotaay oo faa-idu ka helaa marka qofkan saa-ilka ah laba shay buu weydiisanayaa alwasiila waalghaaya wasiiladii loo mari lahaa jidkaas wanaagsan iyo qaayada uu ka leeyahay waa inuu rabo inuu liibaano oo sacaado u helo labadaasuu qofkan raadinayaa yaa saa'ilan ilan ka i weydiinaya can manhaji ilxaq waddadii xaqa aheed yabtaqii wuxuu dalbayaa oo su-aasha sababteedu ay tahay suluuka dariiqi alqowm qowmkii alqowmkaasi waxaa loo jeedaa alqowm alkumal qowmkii kaamilka ahaa ee qiimaha badnaa ee saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka baratay ee tarbiyadiisa qaadatay jidkii ay qaadeen unbaa wax sax ah kaa unbaa saxa ah. waddadoodii inuu qaado qofka dalbaayow xaqan waana ka dhab oo inuu waddadaa qaado su-aasha uu weydiinayo uu leeyahy jidkaasaan rabaa waa ka dhab inuu qaadana waa ka xaqiiqo oo iddicaa iyo laga arki iyo sheegasho kama aha maxaa yeelay dad badanoo waxaa jira sheeganaya dariiqaas iyo waddadaas laakiin haddana aan ku sifaysnin oo xataa kuwa ahlu dalaal ah oo munxarif ah oo aan caqiidadii saxaabada nabiga calayhi salaam iyo dhaqankoodii iyo aadaabtoodii akhlaaqdoodii kutubta ku qoreed aan waafaqsanayn ayaa haddana wuxuu sheeganaya inuu yahay ahlulxaq sheeganaya inuu yahay ahlusunna sheeganaya inuu yahay aljamaaca sheeganaya inuu yahay firqa naajiya kooxda badbaadi doonta inuu isaga yahay yuu sheeganayaa marka idicaha iyo sheegashadu waxba ma tarto waxbana ma hormariso laa tuqadim walaa tuakhir marka waxaa la rabaa xaq inay tahay wadadaasaan rabaadaasi dalabkaas inay tahay sheegasho xaq ah wayascadu gaayada uu raadinayana waxaa weeyaan sacaada iyo liibaan inuu liibaano ayuu rabaayo wadadaa xaqa uu ku liibaanuu rabaa maxaa yeelay jidkaa un baa liibaantu ay ku jirtaa alimaam alawsaaci wuxuu leeyahay isbir nafsaka calaa sunna naftaada waxaad ku xabistaa ood ku sabirtaa sunnada waqif xaytu waqafa alqowm raggii kaa horreeyey ee saxaabadii iyo salafkii wanaagsanaa ee raacayna meeshay istaageen istaag waqul bimaa qaaluu waxay ku hadleen un ku hadal wakufa camaa kafuu canhu waxay ka hadheenna ka hadh waslug sabiila salafika saalix waddadii dadkii kaa horreeyay ee saalix ahaa ee wanaagsanaa jidkoodu jidkoodii qaad fa inahu yasucuka maa wasicahum waxaa ku deeqi oo wax kuu tari oo kugu filan waxa ayaaba deeqay wax kale indhaha u taagin ayaga wixii deeqay baa kugu filan inaad wixii wadadoodii intaad ka leexato aad wadda cusub aad qardaysato qof laftoobin ku hayuu noqonaya qofka asaga dadkii ilaahay uu yidhi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan saddexdaasaa dadka loo qeybiyey afar laguma darin qodobka afaraad waa dalaal iyo baadinimo inuu qofku yahay qof muhaajir ah oo saxaabadii nabiga la zamantantay ee halganka iyo difaaca diinta garab istaagtay ee xoolo iyo maalba kasoo tagay iyo inay tahay qof ansaari ah oo ansaaru rasuulillaahi madiina almunawara kusoo dhaweeyey oo xoolahoodii iyo guryahoodiiba u huray saxaabadii muhaajiriintaha ah, iyo labadaa inta raacsan ay u duceynaysa saddexdaa qodob unbaa la rabaa ama saddexdaa qolo wixii intaa khilaafsan waxba kama jiro wey marka qofka raadinaya waddada qoomkaasi waddadooda inuu qaadana raba sacaado iyo liibaana raadinaya ilan kaa un baa liibaanay oo ilahay uu leeyahay faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa qofkii wadadayda qaada kaa un baa aan baadiyoogaynin shaqina aan noqonayn oo saciid liibaanay ah bal ilahay wuxuu sheegay inuu ku noolaan doono xayaatan tayiba intuu nool yahay nolol wanaagsan hadduu aakhara tagana ajir wanaagsan buu ilahay siinaya camalkay la imaadeen daradeed ta'amal qofka iweydiinaya dariiqa qoomka ee raba inuu ku liibaano jawaabtu waa tane ta'amal fiiri ha ta'amal fiiri bu ku kuleeyahay fiiradaa waxaa weeyaan waa fiiro ay la socoto tadabur intaad fiiriso ood dhuuxaansato oo maskaxdaada xaadiriso oo qalbigaada xaadiriso ta'amal u fiirso hadaaka allahu allah ku hanuuniye maa iyo ladii manduumadii aan qad nadamtuu taxay manduumadan aan taxay ee nadmiyeen kuu soo aruuriyey bal u fiirso ta'amula man qof fiiradiis fiiri qad kaana ahaaday lilxaqi xaq dartiis yaqsidu mid u qastaaya nin ujeedadiisa ay tahay xaq raadis waxaan bal ka wardoon iyo bal wuxuu yahay askaf ogaatid iyo nadariyaad iyo thaqaafo uun kaleeyan kaa noqonine qof xaq raadisa oo xaq u qastaaya noqo sidaas darteedeena u fiiri waxaan maaragtay manduumadan iyo kitaabkan si fiican qalbigaada iyo indhahaada iyo maskaxdaada ugu furwey ta'amal fiiri oo tadabbur oon ku celceli aragtida iyo fiiradu hadaaka allahu allah ku hanuuniye maa qad nadamtuhu wixii aan kuu nadmiyey oon kugu soo sharxay aan kuu soo nadmigu waxaa weye waa didu nathri kutubta waxay u qaybsamaan laba qaybood qaybna waa nathri oo shicir ma aha qaybna waa shicir tan marka waxaa weyaan gabay iyo shicir buu kugu aruuriyey faa'idada ay leedahayna waxaa weeyaan wixii oo dhan baa kuusoo aruuraya inaad xifdisana way kuu sahlantay marka nadmigaygan bal saa u fiiri ta'amula man qof fiiradii fiiri weliba ilaan dad badan baa wax fiiriye qaar waxa weeyaan bal iska fiiri xubulidilac baa iskaga jira ka wardoon wax walba waa la iska bartaaye kuwana niyad wanaag iyo qasad fiican baa la socda marka ta'amula man qad kaana qof noqday fiiradiisa lilxaqi xaqa yaqsidu kuu qastaay ku xaqa u qastaaya waddadii fiiradiisa kaa noqoto fiiradaada niyadaada hagaaji baa weli socota oo culummadu mar walbaba waxay kutubtooda ku bilaaban jireen tasxiixu niya walmaqaasid in niyada la hagaajiyo oo maqsadka iyo ujeedada la hagaajiyo waa injinka qofka kicinaya waa waxa inta badan acmaasha midhaha ka keena ee lagu guulaysto ee cilmigu uu u noqdo cilmi naafica tasxiixu niya walidalika ad arkaysa xadiidka cadiimka ah qiimaha badnaa min xadiidi cumar bn khadaab radi allahu canhu nabiga calayhi salaam waa kiu ka maqlay uu yihi inama alacmaalu biniyaat kutub badan baa lagu bilaabaa xadiidkaas culimada markay ku bilaabayaanna waxay ola jeedaan niyada wax walba ka horeysa niyadda hagaajiso arday haddaad tahay weligaa niyadaada dib u fiiri ikhlaaskaada iyo alla darti waxaa kaa noqoto cilmiga aad baranayso laba qodob inaad jahliga kaga kor noqoto o jahliga kaa baxo laba inaad ilaahay ku barato oo aada janno ku gasho nuqiru musanifka marka wuxuu yidhi labada beyd ee muqadimada kadib ee niyada uu kaga hadlay <clears throat> wuxuu yihi nuqiru waxaan qiraynaa biana allaha alle laa rabba inuusan jirin rabbi hayruhu asagaan ahayn ilaahun wa ilaahun alla wey macbuud ahoo calal carshi carshiga korkiisa ahaaday carshigii alcadiimi ee weynaa mumajadun weeye alla mid la sharfo ammaantiisa iyo tanihiisa in badan lagu celceliyo waasaxay tahay nuqiru aliqraar iqraarku waxaa weeyaan tasdiiqu lqalbi maca alidcaani in qalbiga laga rumeeyo caqiidada saxda ah oo alla laga aamino kadibna xubnuhuna ay hogaansamaan jawaarixda iyo xubnahana ay hoggaansamaan waxa qalbigaada ku jira waxaa tusi inuu wax saxayayo inuu khaldan yahay ficilkaana tusi ila qalbiga anaga ma garanayno lama yaqaano ilahay baa garanayo qulubta waxa ku jira sirteedana ma naqaano lakin daahirkaasaa la fiirin walidalika culummadu waxaa laga soo arooriya inay dhahaan maquulo qiimo badan oo ah aldaahiru cinwaanu lbaatin daahirka iyo xubnahan guud waa baatinka cinwaankiisi wey cinwaanka qalbigaada waxa ku qoran ee ku jira xubnahaaday ka muuqanayaan wey marka waxaan qiraynaa anagoo qalbiga ka rumaysan oo weliba inqiyaad iyo hoggaansanna ku daray waxaan qiraynaa biana allaha laa rabba hayruhu a inuu ilaahay tafarada birububiya uu la keli noqday rabbinimada wax shariiga oo la wadaaga khalqigan maamulkiisa iyo abuurkiisa midna ma jiro a afcaasha ilaahay subxaanahu watacaala iyo maamulkiisa rububiyada midaasaa la yidhaahdaaye keligii wey ma garanaysaa wax ilahay cirka la abuuray oo daruuraha la abuuray oo roobka soo soo dejiya oo xidigaha ku sameeyey oo dhulka abuuray oo wadooyinka sameeyey oo badaha iyo webiyaasha intaba keligii wey arrintaa marka haddaad aaminto waxaa ka laazimi suu keligii maamulka koonkao dhan uleeyahay una abuuray in keligii aan u caabudno oo inaad tirahdo samaawaadka yaa iskale allah deena ay wax kale qofka uu u yeedho oo wax kale u caabudo oo wax kale u caqiideeyo waa laba qodob oo kala fog weeyaan oo shaqa isku lehen wey leana dalaalat aliltizaam baa la yihahdaa waxaa ka laazimaya inaad rumayso koonkan rabbi inuu leeyahay inaad keligii caabuddo ayaa ka laazimaysa asaga keligii haddaad caabuddana waxaa ku dhex jirta inaad qirsan tahay in makhluuqa kale oo dhan asaga uu leeyahay marka towxiid rububiya yastalzim towxiid luluhiya wa towxiid luluhiya yatadaman bitawxiid rububiya dha <clears throat> marka biana allaha laa raba hayra rabbi asaga aan ahayn ma jirto qul hayra allahi abgi rabba huwa rabu kulli shay ma ilaahay kayrkii baan waxaan dalbi rabbi wax abuuray oo wax maamula oo wax iska leh ma jirto waxaan alla ahayn a ah, wahuwa rabu kulli shay wax walbaba asagaa iska leh ilahay waa abuuray subxaanah wa tacaala a ah, marka ilaahun cala alcarshi alcadiimi mumajadu ilaahun weeye alle ilah waxaa la dhahaa almacbuud almacbuud axadka la caabuda ilah la dhahaa marka ilaahay waa macbuud bixaq wax kale oo la caabudo oo baatil lagu caabudaa jira ilahay laakiin cibaadadiisa waa xaqo laysa lanaa macbuudun siwaa axad asaga aan ahayn oon caabudayno oo ilah ka dhiganayno oon cibaadada ukhaalis yeelayno oon aabud wa ka filayna ma jirto subxaana wa tacaala waxaan asaga ka ahayn markaasuu ilahay noo dhawaaqaya ya ayuha annaasu wacbuduu rabakum aayadda u horreysay ee qur-aanka kariimka ah cibaado ilaahay oo noogu dhawaaqay inaan keligii caabudno fii suurati albaqara yaa ayuha annaasu dadow dhammaantiin ucbuduu rabakum rabbigiina caabuda way isku xidhayan marka alrububiya waluluhiya ilaahay caabudaa lagu yihi maxaad u caabudi liannahu waa rabbiga ku abuuray ee kuleh ee ku maamulaya suu raba kuu galaaya ku dili ku noolayn marka axadkaa miyuuna mudnayn inaad keligii cibaado aada caabudo bala waa mudan yahay subxana wa tacaala wa ana rabbukum facbuduun bu ilahay leh a waxaad tidhahdaan ilahi wuxuu leeyahy rabbigii maanaya caabuda bu ilahy subxaana wa tacaala marka kelimatu likhlaas baa kelimadan la yidhaahdaa in ilahay keligii loo khaliso cibaadada oo keligii la caabudo isaga unbaa iskale cala alcarshi alcadiimi cala alcarshi carshigii korkiisa ayuu ahaaday carshigii alcadiimi ee weynaa ilahay baa ku tilmaamay carshiga cadiim inuu yahay waxay dhahaan waa saqfu lmakhluuqaat makhluuqa idilba saanqaadka korka ka saaran ee ka wada ballaaran ee ka koreeya waxaa weeyaan carshiga ilahi subxaana wa tacaala carshiga wax walba ka weyn makhluuq oo dhan waxaa ka weyn carshiga ilahi subxana wa tacaala kursigiisaabaa samaawaadkii ardada ka weyn kursigii carshiguna wax isku dhigma maaha aad bu kala fog yihin marka carshiga ah wax walba ka sareeya saqfu lmakhluuqaad weeye wallahu subxaanahu watacaala fawqa alcarshi ilaahayna carshigaa fawqiisu ahaaday istawaa istiwaan yaliiqu bihi isaga u dhigma oo isaga unu garanayo u cunama subxaanahu wa tacaala <clears throat> istiwaan yaliiqu bijalaali baan dhehayna waa carshigiisa ilahay isagaa sheegay ilaa lix toddoba aayadood ayuu ku sheegay alraxmaanu cala alcarshi istawa iyo uma istawa cala alcarsh ilaa lix aayadood marka isaga ilaahay subxaanahu watacaala isku tilmaamay inuu carshiga ku istiwooday istiwaha laakiin anaga ma garanayno sifadeeda iyo qaabkeeda isagaa garanaya inagu waa sidaa iyo waa sidaa iyo midna ma dhahayno laakiin waxaan dhahaynaa waan aaminaynaa waana rumaynaynaa sida ilaahay u sheegay iskugu tilmaamay ayaan u qaadanayna anaga u rumaynayna saas ayaan aaminayna on qaadanaynaa a cala al cadiim ayuu ahaaday ilaahay subxaana wa tacaala mumajadun weeye ilaahay alla la ammaano atamjiid walxamd wathana waa saddex sifo saddexdaas shayba ilaahay subxaanahu watacaala ammaantiisa ayay ka hadlayaan marka almumajad waa ilaaha ammaanan ammaan waasaca ayuu ammaanaya thanahana waxaa weyaan waa ammaan ilaahay la ammaano lagu soo celiyo min min athany soo celcelin wax soo noqnoqda ayaa loola jeeda athana ayib xamdiguna waa ilahay oo sifaadkiisa wanaagsan lagu sheego ayaa xamdi la yihahda walidalika nabigeena alayh isalaatu wasalaam majdiga iyo ammaantu inaan la koobi karin ayuu tilmaamay wuxuu yihi laa uxsii hanaan calayka anta kamaa atnayta calaa nafsika ilaahu ma koobi karo ammaantaada saad adiga isku ammaantay baad ku ammaanan tahay ee ma koobi karo <clears throat> nuqiru waxaan qiraynaa biana allaha alle laa rabba hayruhu rabbi iyo eh, koonka wax maamuloon asaga kaen inuusan jirin hayruhu ilaahu weeyaan alle macbuud la caabudo oo calaa carshi carshiga korkiisa ahaaday alcadiima carshigii weynaa mumajadun oo ilaahay waa la ammaano oo bisifaati lkamaal ayaa lagu ammaanaa oo waasac ahoon xad lahayn oon lasoo koobi karin laa nuxsii hanaan calayka buu leh wanashhadu waxaan qiraynaa oon ictiqaadinaynaa oon haddana aan u khuduucaynaa o u hogaansamaynaa ana allaha alle macbuudunaa inuu yahay ilahay inuu yahay macbuudka anagii aan caabudaynay oo laa macbuuda bixaqin siwah axad asaga aan ahayn oo la caabudu inuusan jirin ah ilahay keligii baa loo keli noq loo keli yeelayaa cibaadadu waxaa weeyaan ifraadu lcibaada lilahi marka lagu leeyahay maca alxubi waldulli walkhuduuc walinkisaar waay jeceel iyo maxabaa la socota iyo khuduuc iyo is ismaaratay bihin bihin ilahay isku bihinbinayo subxana wa tacaala ana allaha macbuudunaa wanashhadu xaqira an allaha macbuudunaa inuu yahay aladii macbuudkii nukhasisuhu aan ku khasisayna bilxubbi jeceel dullan annagoo isku dulleynayno wa nufriju aan u keli haddana xubbigaas iyo dulligaas oo ilaahay cibaadadiisa waxaa la socotaa maxabana way ku haysaa oo ilaahay aada jeceshahay nicamta uu kuu galladaystay iyo waxa galladee faraha badan uu kugu galladaystay baad ku jeclaanaysaa ilaahay haddana awooddiisa iyo qahrigiisa kaa sarrayso inqiyaad iyo hogaansan iyo iskhuduucin iyo isdullayn ayaa la socota cibaadada saasaa la socota ah. walidalika wuxuu leeyahay alimaamu ibnu qayim raximah llah siduu soo guurinaya sheekh cabdirazaaq ibn cabdilmuxsin alcabaad xafidahu llah oo risaaladan eh, sharxay sharax fiican oo qiimo badan buu saaray wuxuu leeyahay ibnu qayim raximah llah fi madaarij saalikiin ruuxu lcibaadati huwa alijlaalu walmaxaba faida takhallaa axaduhuma can alaakar fasadad cibaadada ruuxdeeda iyo nuxurkeedu waxaa weeyaan alijlaal in ilaahay la weyneeyo oo loo dulloobo oo laisku maaratay bihinbihiyo oo asaga cadamadiisa iyo qahrigiisa iyo quwadiisa la dareemo dhinaca kalena maxabana ay la socoto marka maxabo iyo khawf wada socda ayaa la rabaa inay wada ahaadaan oo ilaahay subxaana watacaala raxmadiisa iyo nicamtu kuu galayna aad maxabo iyo jaceyl ay kugu xumbaarto ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo weynankiisana ay khushuuc iyo cabsi ay kugu xumbaarto ayaa la rabaa labadaa haddii la waayana meeshaasi ma soo gelayso cibaado way fasahanaysaa buu leh <clears throat> wanashhadu waxaan qiraynaa an allaha macbuuduna inuu yahay alladii macbuudkii nukhasisuhu aan ku khasiseyno bilxubi cibaadadaas aan kukhasiseyna bilxubi galgaceel aan jecel nahay dullan iyo weliba inaa ilaahay ijlaalkiisa iyo cadamadiisa iyo weynankiisa aan la khuduucayno wa nufridu waana u keli yeelaynaa allah keligii unbaa maxabe iyo dulli loo samayn karaa subxaanahu wa tacaala falilaahi kul اlxamdi wاlmajdi wاthanaa faman ajli daa kulu ila اllahi yaqsidu falilaahi ilaahay keligii uba u sugnaaday kulu lxamdi xamdi dhammaantiis wاlmajdi wa kulu lmajdi majdi dhammaantiis wathanaa wa kulu thanaa thanaa dhammaantood saddexdaba ilahay keligii baa iskale alxamdu wاlmajdu wathanaa xamdigu waxaa weeye sifaatka ilahay in la sheego sifaatka ilahay lagu xamdinayo maxmuud oo la sheego laga hadlo raxmadiisa oo fahankiisa muxuu ahaa fadligiisa wanaagiisa iyo tafadulkiisa iyo caihiisa iyo siismadiisa ilahay sifaadkiisaasoo lagu amaano lagu sheegaya xamdi la yihahdaa athanaana waxa weeyaan xamdigaas oo lagu soo celceliyo ayaa thanaa la yihahdaa takriir almaxaamid nacam ama almajdu waxaa weeyaan waa ammaanta ilaahay oo la waasiciyo la ziyaadiyo qadarkeeda iyo sifadeedaba taasaa waxaa la yihahdaa almajd <clears throat> saddexdaa sifada waxaa kusoo aroortay fii suurati alxamd suuradda faatixada la yiraahdo bilowgeeda oo nabiga alayh salaatu wasalaam xadiid abi hurayra fi saxiixayn waa kii yiri qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii calaa qismayn oo nisfayn wali cabdii maa saal aniga adoon aniga addoonkayga salaadan faatixada loo jeedaaye laba qaybood baan ka dhignay buu leh qaybna addoonkaa iskale qaybna aniga qaybna waan wada leenahay wy markuu yirahdo addoonku alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa xamdii soo maarti ilahay baa kuu sheegay xamdi waxay tahay qaala allahu xamadanii cabdi waa igu xamdiyey oo sifaadkayga wanaagsanaabuu igu soo igu ammaanay waidaa qaala araxmaan araxiim markuu yia araxmaan araxiim markuu yidhahdana qaala allahu tacaala ahnaha calaya cabdi thanaana maxaa nidhi waa xam ilaahay oo la ammaano maca tikraar lagu celceliyo araxmaan iyo alraxiim laba jeer waa tikraar wey idaa qaala maaliki yawm iddiin markuu yidhahdana qaala allahuma jadanii cabdi addoonkayga baa i oo igu ammaanay ammaan waasac ah ayuu i ammaanay oo ilaa qiyaami saaca ilaa yawm iddiin soconays ayuu i ammaanay saddexdaa marka suurat alfaatixa lagu bilaabay waxaa kaloo iyadana lagu kulmiya ducadii nabiga alayh salaam uu ku ducaysan jiray iyo dikrigiisa markuu rukuucda ka kaco muxuu dhihi jiray allahuma rabbana laka alxamdu milu u samaawaati waalardi wa mil-u maa shita min shayin bacdu ahla athanaa waa kow walmajdi waa laba axaqu maa yaquul alcabdu kula laka alcabd eh, tii horena waxaa way alxamdu baa sii horeysay marka rabbana laka alxamdu waa kow ahla athana waa laba walmajdi saddexdee marka ducadaasa lagu soo aruuriyey oo laisku keenay falilaahi buu usugnaaday kulu lxamdi xamdi dhammaantii walmajdi wathana fa min ajli daa kaas lasoo sheegay oo ah in ilaahay uu rabbi keligii yahay keligii la caabudo cibaadada uu leeyahay in ilaahay lagu caabudayo xubi jeceel iyo tadallul iyo khuduuc lagu caabudayo oo ammaanta iyo xamdiga iyo hanaha iyo majdiga intaba inuu ilaahay leeyahay min ajli daa sidaa darteed yaa kullun dhammaan ilallahi xag alle yaqsidu uqasteen ilahay dhammaan dadka makhluuq oo dhan ilahay bay uqastaayaan dawcan ow karha ilahay bay uqastaayaan maxaa yeeley cibaadada keligii baa le maamulkana keligii baa le amaan asaga unbaa mudan hanaa iyo majdi iyo isagaa mudan dhammaan asagay uqastaayaan subxana wa tacaala a ah, oy ukhuduucayaan oy u tadalulayaan subxaana wa tacaala tusabixuhu lamlaaku <clears throat> inay marka makhluuq oo dhan ba ilaahay ukhuduucayaan oy uqastaayaan buu marka kuu sheegaya wuxuu ku yidhi tusabixuhu ilahay waxaa nazaha oo u tasbiixsada oo naqaa'is iyo nusqaan oo dhanba ka dheereeya oo tilmaamaha iyo sifaatka kamaalka oo dhanba ku sifeeya alamlaak malaa'igta waalardu dhulalka waasamaau cirarka wa kullu jamiici alkhalqi khalqiga dhammaantiis xaqan si dhab ah ayay ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixsadaan wa taxmadu ay u xamdiyaan ha marka wuxuu ka hadlayaa makhluuq o dhan ba ilahay ba u tasbixsanayan subxana wa tacaala tusabixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihina ilahay leh samaawaadka toddobada iyo ardooyinka iyo inta udhexaysaba ilahay bay u tasbiixsadaan wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdi shay walbaba jamaad iyo radbi iyo wax walbaba ilahay bay u tasbiixsanayaan walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum idinkaan fahmaynin oon maqlaynin oona garanaynin haddaad maqashaanna ma fahmaysaan shimbirtaa ciyaysa yaanyuurtaa dhawaaqaysa tukaha qaaq leh geedahaas shanqaraaya waxaasoo shanqaraad maqlaysaan inaga ma fahmayno lakin ilahay baa fahmaya subxaana inoo sheegay inay tasbiixsanayaan <clears throat> walakin laa tafqahuna tasbiixahum inahu kaana xaliiman afuura marka tasbiixdaasna waa tasbiix calaa lisaani maqaal walaysa calaa lisaani alxal ha yani toos bay u tasbiixsanayaan xaqiiqo wey ee ma aha macna ahaan iyo hogaansanka ay hogaansameen oo amarka ilah iyo koonka maamulka ilah ayna ka hor imaanaynin yaa loola jeedaa lagu taawiilin maayo ee inay toos u tasbiixsadaan oy shanqaraan oo hadlaan ilaahayna uu maqlaayo subxaanahu watacaala oo ilaahay uu fahmaayo taasaa lagu xumbaaraya walidalika saxaabada nabiga alayh salam xadid cabdillah bn mascuud saxiixa wuxuu leeyahay waxaan maqli jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam annagoo la fadhiina yaan tasbiixda quruuraxa ayaan maqli jiray quruuraxa iyo carada masaajidka oo subxaana allah subxaana allah subxana allah leh saxaabadu ma ogtahay nabiga alayh salam martabadii kuxigtay wey nabiga martabadii kuxigtay wey haddii nabiga alayh salam lagu ayiday mucjizo iyo khawaariq alcaadaat saxaabadana maxaa lagu ayiday bilkaraamaat ayaguna karaamaat bay lahaayeen ilaahay ku karaameeyey inay jaamidaadkii sawdkiisi iyo shaqadiisa ay maqlaan quruuraxii bay waxay maqlayaan oo tasbiixsani cuntadii la cunaaye mararka qaar oo tasbiixsan bay maqli jireen waa kii abdillahi bin mascuud in idinku waxaad ku magacawoodaan aayaadka cabsi annagana waxaan ku magacaabi jirray inay tahay <clears throat> karaamo aan kumaari jirray nabiga cuntada cuni waa waxaan maqli jirray cuntadiisi ay tasbiixsanayso yaan dhagahan ku maqli jirray bay leeyihin saxaabadu marka waa xaqiiqa inay tasbiixsanayaan nabiga alay salam waa ki xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa inii la acrifu xajaran bimakkata kaana yusallimu calaya dhagax maka maka dhagaxyaheeda a oo waxaan garan buu dhihi jiray nabiga alayh salaam intaan laysoo saarinba islaami jiray nabigu salaami jiray sala allah alayh wasalam inii la acrifuhu laan ii ku daray riwaayada inii la acrifuhu laan haddaan garanayaa oo nabi ah oo rasuul ahay dhagaxi weli ma iloobin bu rasulka ilahi sala allah alay wasalam waxyaalaha tusaaya inay makhluuqaadka kale een insaanka ahayn ay tasbiixsadaan <clears throat> ilahay wuxuu ka sheegaya dhagaxi wuxuu yihi waina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu lanhaar waina minha lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu lma waina minha lamaa yahbitu min khashyat illah qaar baa soo dhacaayo soo daadanaya cabsi ilahay dhagaxyahaas ayay lasoo soo daadanaya wuxuu ilahay sheegay samaawaadka iyo ardooyinka inuu ammaanada u bandhigay oy hadleen ayaa ilahay noo sheegay subxana wa tacaala waxaa xadiis saxiix muslim kusugan nabiga alayh salaam inuu khudbayn jiray memberkiisi markii loo sameeyey marka hore tiir buu cuskan jiray tiir buu cuskan jiray mimbarkii markii loo sameeyey oo uu mimbarkii fuulay tiirkiibaa dareemay inuu nabi maxamed waayey calayhi salaatu wasalaam markaasuu dhawaaqay oo qayliyey oo ooyey ilaa nabiga uu soo degay oo uu saa iskugu dumay oo uu maarata mucaanaqeeyey oo sida isagoo aamusiinaya nabiga sala allah alay wasalam la maqlay shaygii ama muxuu aha geedkii iyo xataa laamihii qaarkood waa dhawaaqeen iyo saanqaafkii iyaga oo aada moodo ilmo yar oo intuu ooye oohintiisa sii damayso kale marka qaacidada waxaa weeye culummadu ay ku tageen in ay arrimaha nusuusu shareeca daahirkooda in lagu wado oo aan laga leexin karin ilaa binasin saxiixin sariixin nas cad oo sariixa oo saxiixa in la haya mooyeene adilada sharciga sideeda unbaa lagu socodsiinaya lama ta'wiilin karo tusabbixuhu lamlaaku ayaa ilaahay u tasbiixsada jami eh, malaaigta almalaaikana waad dhigi kartaa mac allaala wixi ilahay uu mulkiyona way noqon kartaa waalardu iyo dulalka wasamaa cirarka wakulu jamiici lkhalqi wakulu jamiici lkhalqi khalqiga ileelkiis xaqa si dhab ah waa xaqiiqad dhaba weeyaane ma aha wax laga hadlaayo un inqiyaadka iyo khuduucda ay khushuucayaan bes ah xaqan wataxmadu ilahi u xamdisaay oo ku mahadisaa subxaana wa tacaala tanazahuhu tanazaha waxaa nazahay tanazaha can nidin wa kufin mumaathilin a yani ilaahay waxaa nazahay makhluuqi oo idilba makhluuqii oo dhan baa nazahaya can niddin bay ka nazahayaan wa kufin bay ka nazahayaan mumaathilin ilahay mithil u ahoo shabaha wa can wasfi din nuqsaan wa allaala wixii u saaxiiba tilmaanteeda ilahay ka nazahayaan jalla waxaa weynaaday almuwaxadu allaha la keliyeelay ee waaxidka ah alladii yufradu bitawxiidi waxda isaga keligii cibaada lagu keli yeelo tanazaha ay taqadas a tanazaha ilaahay waa nazahan yahay taqadasa waa dahiran yahay wuxuu ka nasahan yahay oo ilaahay ka fog can niddin wa kufin saddexdaaba qur-aanka kariimka kuso aroortay falaa tajcaluu lilahi andaada wa antum taclamuun ilahay ha u sameynina nid iyo mathiil iyo nadiir wax isaga lamida ah ha u sameynina waad ogtihiin inuunaysan jirin wa kufin ilahay muxuu yihi fi suurati alikhlaas walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay ma wax kuf ah oo shabaha ma leh mumaathil lama ku hadlay muxuu yihi laysa kamilihi shay wax ilaahay oo kalea maba jiro subxaana tacaala tanazaha waa ka nazahan yahay alle can nidin nadiir iyo wax shabaha ukufin wax ukuf ah oo asaga u dhigma saaxiibo iyo walad midna ma leh mumaathilin wax u dhigma ma jirto wa can wasfi din nuqsaan wax allaala wixii nusqaan ah oo ay kamid tahay tacab iyo inuu ilaahay daalo ay kamid tahay dulmi iyo addoomihiis inuu dulmiyo ay kamid tahay inuu nisyaan iyo halmaan ku dhaco ay kamid tahay inuu cajizo ay kamid tahay hurdo inay qabato iyo lulmo intaba ilahay waa ka nazahay waa ka fogyahay subxana wa tacala kulu hada munazac can ilah ilahay waa ka fog tahay subxana wa tacala walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wama baynahuma fi sitati ayaamin wamaa masanaa toddobada arday iyo toddobada samo iyo toddobada ardaan ilahay wuxuu ley intaan abuuray lix beri ku abuuray yaa wax tacaba iyo daal ah oon daraynay amaan aqartayna uusan jirin ah dulmigiina ilahay waa ka nazahaya nusqaan weeye inuu qofka wax dulmiyo oo dadka uu dulmiyo waa naqsi naqsi iyo tabardari wey ilahay waa ka nazahaya waa ka fog tahay wamaa rabuka bidhalaamin lilcabiid cajiz ilaahay subxaana wa watacala waa ka nasahanya wuxuu wala qaban karin ma jirto wuxuu ka wahsanna ma jirto wamaa kaana allahu liyucjizahu min shay wax ilahay cajiz gelinaya ma laha ilahay nisyaan waa ka nasahanya wamaa kaana rabuka rabbigaa maahane nasiya fi aayat lkursi ilahay muxuu yihi laa taakuduhu sinatun walaa nawm ilaahay lulmo iyo hurdo midna ma qabato subxaana wa tacaala marka can wasfi dinuqsaan jalla waxaa weynaaday almuwaxadu allaha cibaadada keligii loo keli yeelo cibaadadaas yani yufradu bitawxiid tawxiidka labadiisa noocba alcamali walcilmi alcamali walcilmi alcamali maa alcilmi maxaa loola jeedaa waxaa weeyaan sifaadka ilaahay ood barato afcaashiisa ood barato oo deena ilaahay wuxuu isku sifeeyey aad ku tilmaanto tawxiid waxaa la dhahaa alcilmi baa la yihahdaa tilmaanta ilahay waxba aan sharig yeelin towxiid alcamalina waxaa weeyaan cibaadadii cibaadadii oo ilahay keligii loo keli yeelo laba suuradood baa marka waxaa qur-aanka kariimka ya midna waxay ka hadashaa atawxiid alcilmi midna waxay ka hadashaa atawxiid alcamali fi suurat alkaafiruun maxay ka hadashay ya maxay ka hadlaysaa alcilmi wala alcamali ya camal bay ka hadlaysaa laa acbudu caabudi mahayo maa tacbuduun waxaad caabudaysaan ilahay waa la keli yeelaya cibaadadii baa ilahay loo keli yeelaya marka waxaa la dhahaa atawxiid alcamali atawxiid alcilmi ilahay sifaadkiisa oo intii la barto keligii loo keliyeynana suuradda ka hadashay suuratu likhlaas qul huwale maxay ka hadlaysaa waxayna baraysaa oo cilmi ah ilahay subxaanahu watacaala <clears throat> sifaadkiisa iyo asmaadiisa wa nuhbitu waxaan sugaynaa ahbaar sifaat ahbaar sifaat baan sugaynaa ahbaarta <clears throat> ka hadlaysa sifaatka ilahay subxaana wa tacaala jamiicaha dhammaanteedba waan sugaynaa wanabra waxaan ka beri noqonaynaa oo xagga ka taaganaha ka fogaanaynaa min tawiili min taawiili man qof ta'wiilkiis kaana ahaaday markii loo fiirsado xaqiiq ahaan yajxadu mid wax diidayo wanuthbitu akhbaar asifaat akhbaar asifaat ilahay sifaat buu leeyahay asmaa buu ilahay leeyahay asmaadaasna dhammaantood sifaat bay leeyihin ism walba oo asmaada ilahay kamid a ah, waa asmaa mushtaqaada oo macaani ah oo sifa leh oo tilmaan leh mana kala harayaan isimka iyo sifada haddaad magaca ilaahay aad u qirto sifadiisa waa inaad u qirtaa marka sifaadkaas ilaahay subxaanahu watacaala <clears throat> waa in la qiraa oo sidooda loo daayaa oo waxba aan la ta'wiilinin a ah, nuqiru wanuhbitu waxaan sugaynaa akhbaara sifaati jamiica dhammaantood baa intaan rumaynaan haddana qiraynaa oo inkiraynin waxbana aanaan ka bedelaynin wax ta'wiil iyo taxriifa ku samaynayna midna ma jirto mamnuuc wey lama ogol sifaatka ilahay inaad faraha la gasho oo ilxaad ku samayso oo ta'wiil ku samayso arrintaa lama ogol axmed bin xambal wuxuu leeya imaam ahli sunna laa yuusafu allahu ilaa bimaa wasafa bihi nafsah ilahay laguma tilmaamo wuxuu naftiisa ku tilmaamay mooyeen wuxuu ilahay ku tilmaamay naftiisa oo sifaatka daadka iyo sifaatka ficliga ilahay isku tilmaamay siduu iskugu tilmaamen baa lagu tilmaamay wax kalena laguma tilmaami karo aw wasafahu bihi rasuuluhu sala allah alay slam rasuulkiisa uu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam yanzilu rabbuna rabbigeena soo degaay marku le waa sifo ilaahay uu nabiga alay slam ku tilmaamay wey siduu ku tilmaamo u sheegaynaa laa yutajaawazu lqur'aan walxadiid bu le axmed bin xambal qur-aanka iyo xadiidka la gudbi maayo wax kale in lagu dardaro oo sidaasaa loo wadaa sidaa lama yeeli karo sidaa xaggaasay aadaysa la dhaho ma banaana dhinacana waxaa kaa taagan ithbaatkii oo lagu amrayo dhinacana maxaa kaa taagan in ilaahay laga anfinayo mathiil iyo shabiih iyo wax shabaha labadiba marka waa lagu waa lagaa rabaa inaad udhexayso xaggana maxaa laga rabaa ihbaat xaggana maxaa laga rabaa inaad ka anfiso inuu khalqigiisa shabaho subxaana wa tacaala labadaasi qur-aanku ka hadlay oo ilahay sifaatkiisa uu isku sugay qur-aankiisaa kusugay sunnadaa sugtay haddana dhinaca kale maxaa layidhi laysa ka kamithli shay ha u dhumin waxa ilaahay tilmaanay uu leeyahay makhluuqa inuu shabaho ha aadin maxaa yeele ilahay sifaatkiisa waa kaamil makhluuqa sifaatkooduna waa naaqis halkaasa lagu kala degay daatada ilaahay subxaana wa tacaala saan loo garanaynin yaa sifaadkiisa kayfiyadiin loo gelinin waan mari doonaa wanuthbitu akbaar asifaat wanabra waxaan ka bari noqon min taawiili man kaana yajxadu marka jamiica haadaas waxay ku tusaysaa hal sifa oo sifaatka ilaahay kamid a ah, inaadan ka leexanin ama aadan taawiilinin oo qaar baa bacd alfiraq baa waxay qabaan sifaatka qaar ilaahay loo sugo qaar kale aan la ogoleen oo la ta'wiiliyo ha qaar baa waxay leeyihin toddoba sifo ha sabca sifaat ayay leeyihin intii kale awey sifaatka ilahay faraha badnaa maxaad u diideen maya kuwaa kale makhluuquu shabahaya waxaa kuwa loogu jawaabaa alqawlu fi bacdi sifaat qolow ayagu waxaa la dhahaa muctasiliya jahmiya sifaatka o dhan bayba diideenba daatadiisa ogolyihin waxay le samic bilaa samcin basiir bilaa basar samcigii bay diidayaan basarkii iyo sifadii marka waxaa la yihi alqawlu fi dati alqawlu fi dati alqawlu fi sifaati kalqawli bidat saad sifaadka ilaahay subxaanahu watacaala maxaad u diidan tihiin maxay dhahen makhluuqay shabahaya marka daatada ilaahay miyay shabahaysaa makhluuqa waa maya sifaatkuna makhluuq waxay raxsan tahay daataday raxsan tahay alqawlu fi sifaati kalqawli bidaat baa la dayib kuwii bacdu sifaat ogolaaday qaarra diidayna maxaa la dhihi alqawlu fi bacdi sifaati kalqawli fi bacdi alaakhar ha sifaatka qaarra waad ogolaateen maxaad u ogolaateen ilahay waa u cunamaa waa laayiq buu u yahay waa lagu sifeyn karaa samaynaynahaa kuwa kale waa sidoo kale kuwan haddaad tirahdeen makhluuqaan ka leexinayn ina shabaha kuwan ageed geensaa yaguna xageed geenaysaa haddaad tirahdeen ilahay makhluuqiisa ma shabaho kuwan kuwana makhluuqiisa ilahay ma shabaho sidaasay culamadu dheheen marka jamiica hada waxa weeye kala saarid sifaatka qaar la kala saarsaara la diidan yahay wanuthbitu akbaara sifaati jamiicaha wanabrow waxaan ka beri noqonaynaa oon diidaynaa min tawiili man qof tawiilkiis kaana yajxadu jaxdi baa lagu tilmaamay liannahu qasadka iyo ujeedada uu leeyahay qofka wax tawiilinayo waxa weeye sifadanu diidan yahay a waa taxriif tawiilka lagu sheegay waa taxriif laba nooc buu uqeybiyay ibn lqayim raximah llah taxriifu lafdi iyo taxriif lmacna lafdigoo la taxriifiyo waxaa weeyaan in laga baleexiyaba wejigiisa jihadiisa laga leeiyo laga baleexiyaba istawaa baa tiri istawlaa lafdigi baa taxriifisay in macnihii la taxriifiyana oo qadabkii iyo raxmaddii iyo dixkigii iyo nusuulkii iyo majiigii inaad macnahoodii bedesho waxaas qadarkii waa soo weyaa loola jeedaa iyo raxmaddiisa soo degi baa laga wadaa iyo waxaa inaad tirahdaan waa nooc taxriif macnawi ah wey labadaba baatil weeyaan lama ogolo labadaas waxaa loogu dhutinaya loo daba socdo ee qoladaa u daba socdaan waxa weye wax kale ma ahee waa jahdi iyo tactiil ay sifaadka ilaahay ay cailayaan oo macnalaan ay ka dhigi rabaan marka jaaxid baa lagu tilmaamay falaysa yutiiqu lcalu laysa yutiiqu ma karo alcaqlu caqliga ma karo kunha sifaatihi ilaahay sifaatkiisa kayfiyadeeda ee fasallim u hogaansan limaa qaala arasuulu rasuulka wuxuu yihi uhogaansan muxamedun maxameda ah sala allahu aleyh waali wasalam ha nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam waxbuu tawiiliyey waxbuu taxriifiyey siday ahayd umuu sheegay qur-aanka iyo sunada siday ahaayeen u sheegay ku raac baan ulehay in marka qofka uu aado ta'wiiliyo tacdiilka iyo ta'wiilka waxay salka ku haysaa in sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala laisku dayo in wax laga garto oo kayfiye raadin iyo kayfiye anfin markay imaato qofka wuxuu daba taagan yahay inuu leeyahay waxaan ka digtoonahay in ilahay kayfiyadiisa hadsaa la yihahdo makhluuqii shabahaysa a marka ibdaalu takyiif in ilaahay kayfiyaba loo sameeyo oo la yihahdo sida sida sidaas weye kayfiyadaa sifadaas sheegay kayfiyadaa weye la yihahdo yaa la burinayaa haddii la buriyey qolada markaa taxriifinaysana waa lagu radinayaa qolada tashbiihinaysana waa lagu radinayaa qolada tashbiihinaysa ilahay makhluuqa ku shabahaysa subxaana wa tacaala laysa kamithlihi shay ba la yidhi qolada markaa ilaahay sifaadkiisa diidana meel kale la aadaayana ayaguna waxaa weyaan ithbaatkii bay diideen waa lagu radinaya falaysa yutiiqu lcaqlu caqli ma awood bubu leeyahay kunha sifaatihi ilaahay sifaadkiisa uu sheegay kayfiyadeeda caqliga ma keeni karo oo daatadii ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaadan garanaynin sifaadkiisana ma garanaysid liannahu sifadu waxay raacsan tahay daataday raacsantahy falaysa yutiiqu lcaqlu kuna sifaatihi fasalim adiga waxaa laga rabaa tasliim iyo hogaansan ha ah, u hogaansan ha ah, lima qaala arasuulu maxamedu wuxuu yihi sala allah alayh wasalam u hogaansan marka iimaan ayaa waajib nagu ah inaan rumayno siday tahay inaan u qaadano inagoo aan keefiye iyo sidaasaa iyo aan dhex isweydiinaynin waxaa arrintaasi runtii loo soo qaataa ereygii qiimaha badnaay uu yihi imaamu daar alhijra abuu cabdillahi malik ibnu anas raximah llah nin baa su-aalay su-aal wuxuu yihi ilaahay see carshiga ugu istiwoodaa ayuu weydiiyey alraxmaanu cala carshi istawa buu weydiiyey kayfa istawa markaasu wuxuu yihi alistiwaau macluum sifaatka o dhan sida maalik uu yihi istiwaa ayaa lagu wadaya alistiwaau macluum istiwa waa la yaqaanaa istawa bimacnaa calaa wartafaca calaa wartafaca a ah, waa ka kor noqday istaqara macnaha waa la yaqaanaa luqada carabiga iyo macnaheeda waa la garanaya walkayfu majhuul kayfiyadu ilahay u istiwooday laakiin annaga nanooma sheegin ma garanayno waliimaanu bihi inaan rumaynana waajibun waajib weeyaanoo litikaatur ladila min alkitaab wasunna qur-aankii iyo sunnadii bay tif ka tahay ilaahay culuwigiisa iyo sarayntiisa iyo istawihiisa saa darteed inaan rumayno waajib aynugu noqon wasu-aalu canhu bidca in laisweydiiyo yihahdo kayfiyada ilahay waa see ilahay usoo degaa ilahay u istawoodaa la yihahdo arrintaa waa bidco wax saxaabada laga maqlay ma aha oo nabiga weydiiyeen taabiciinta lagama maqal taabicu taabiciin lagama maqal ninkii la yimaado wararkaasna waa war bidca ayuu la yimid su-aashaas marka waxaa weeya jawaabta malik waa jawaab kaafi ah ku filan oo daaweynaysa qof kasta oy naftiisa uqurxiso sifaatka ilahay inuu marka farageliyo a ah, qof alla qofka marka la weydiiya ilahay mujiigiisa nuzuulkiisa maqal samca dixki ridaa intaba waa saas ee fasallim hogaansan lima qaala rasuulu muxamedu maxaa laga rabaa marka ah hogaansan baa laga rabaa alimaam zuhri raximah llahu tacala wuxuu yihi min allahi arisaala wa cala arasuuli sala allahu alayh wasalam albalaaq wa calayna atasliim saas yiri waa hadal qiimo badan ogaaya hadan aad yuktabu bibai dahab hadan aad u qiimo badan wey muxuu yihi min allahi risaala xagga ilaahay buu ka ahaaday risaalada qur-aanka waxyiga xag alluu nooga yimid inaga wa cala arasuuli sala allah alay wasalam abalaaq nabigana gaadhsiin buu lahaayo sidii loogu sheegay buu noogu soo gudbiyey wa calaynaa inaga maxaa nana siman atasliim inaan uhogaansano ee inaan faragelin o dhahna saasa laga wada ama saa ma ahe saa weeye aan dhahno xaggaan ka keenay wey lama ogolo alimaam shaaficina wuxuu yihi aamantu billahi baan rumeeyey wa bima jaa can illahi xag alla wixii ka yimid baan rumeeyey calaa muraadillahi ilahay muraadkiisaan ku rumeeyey siduu ilahay ujeedo wa aamantu birasuulillahi rasuulkiisaan ilahay rasuulkiisaan rumeeyey wa bima jaa can rasuulillah rasuulka wixii ka yimidna waan rumeeyey oo ka imaaday oo kasoo laga wariyey calaa muraadi rasuuli siduu nabiga ujeedo ee ujeedadii muraadkiisa ay taana ku raacay oo ku rumaysanahay bu yii waa madhab ahlisunna caqiidat lfirqa anaajiya madhab ljamaaca wey madhabka asagaa sida ay tahay in lagu qaato waa ka imaamu shaafici imaamu axmed bin xambal imaamu zuhri a'imadii aan fiqigoodii iyo madaahibta afarta ee fuqahada aan dhehaynay caqiidadoodina waa taas waxaa wa markaa caqli gaabnimo ah inaan furuucdii iyo masaa-ishii fiqigaheedna aan ictimaadno o dhan shaafici baa saa yidhi oo lagaa fujin waayo caqiidadii iyo iimaaniyaadkii iyo akhlaaqiyaadkiina aad meel kale aadood wadaad kale oo wax taxriifin oo wax ta'wiilini aad daba socotood ku dheganaato dadkaan u aaminay axkaamu shareeca iyo afcaashii mukalafiinta waxay ilahay ugu dhawaanayeen camali ahaa in ay aan ku aamini weyno caqiidadii iyo iimaankii ka warrama marka haaulaai aimat lhuda aimadeena wa kuwaas ayb huwa samadu huwa ilaahay asamadu weeyaan alla samad ah alcaali sareeya licidmi sifaatihi sifaatkiisa sarayntooda iyo weynankooda daraaddeed wa kullu jamiici alkhalqi khalqiga dhammaantood lilahi ilaahay bay yasmudu u qastaayaan oo ay wax ka baryaayaan oy rajaynayaan oo xaajadooda u bandhiganayaan subxaana wa tacaala sifada la yihahda sifatu samad oo qur-aanka ilahay ku sheegay qul huwa allahu axad allahu assamad uu yihi samad waxaa la yihahdaa asayid aladii kamula fii suudadihi waa sayidka sayidnimadiisa ay dhammaystiran tahay koo wey laba man tasmadu man tusmadu naxwu oo tasmadu naxwu lquluub quluubta midka xaggiisa u qasado ay rajayso ee raqbada iyo rahbada iyo rajada iyo dalabka intaba xaggiisa midka la aado ayaa sayid la yihahdaa labadaasuu ilahay isku darsaday labadaba daatadiisa ilaahay subxaanahu watacaala waa sayid kaamil ah sifaadkiisa oo dhan ba ay dhamaystiran yihiin iyo xooggiisa iyo qudradiisa iyo qaharkiisa makhluuquna qalbigay ku hayaanoo xaggiisa unbaa loo khuduucayaa la rajaynayaa la dalbayaa la magan gelayaa kaasaa markaas labadaa macnuu leeyahay sayidku labadaa macnuu leeyahay cadiimu sifaatihi jamiicu lkhalqi tasmud ilayhi a sifaatkiisoo cadiimoo weyn iyo khalqig oo dhan oo say u qastaaya huwa samadu weeye ilaahay aladii samadkii alcaali sareeyey licilmi sifaatihi sifaatkiisa cadiimka ah dartood ayuu sayid ilaahay noqday wa kulu jamiici lkhalqi khalqiga dhammaantiis inay lilahi alla yasmudu uqasdaanna inay u uqasdaana oo rajeeyaan oo dalbaanna sayidnimada ilahay sababta saas iyaduna labadaasba ilahi waa leeyahay marka laba macnu siyaadadu samadiye laba sifay noo keentay laba tilmaan caliyun huwa alla caliyun alla sareeya wey calaa waxaa sareeya daatan daatadiisa way saraysaa wa qadaran qadarkiisana wuu sareeyaa wa qahran qahrigiisana wuu sareeyaa qariibun way alla dhow mujiibun ajiibayo aqbalaya bilwaraa makhluuqu dalbi ayuu aqbalayaa mutawadidun weeye mid jecel oo iscelaysiinaya addoomihiisa maxaba iyo muwadana qalbiga u gelinaya